acuudu billahi asamiic alcaliim min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu allaahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtana wasidnaa cilman watuqan yaa kariim yaa latiif allaahuma salli wasalim wabaarik waancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyinina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii soddon iyo saddexaad ee kitaabkii qadru nada xaqiiqatu tanaasuc fi shicri imrulqays gabayga imrulqays tanaasuc inuu ku jiraya in kale ayuu ka hadli doonaa sheikh waxaan soo tilmaamnay basriyiin iyo kuufiyiin siday isugu qabteen waxaan kusoo jirnay wain ixtaaja ilaa mansuubin sooaas ma ahayn yaah wain ixtaaja ilaa mansuubin aw maqfuuf wain acmalta athaanii fain ixtaaja alwal halkaasaa marayna wuxuu yidhi shiikhu wain acmalta wuxuu ka soo hadlay haddii la camal siiyo kan hore kan dambe sidaa loo samaynayo somaa xukunkaa ii sheega kan hore haddii la camal siiyo kan dambe maxaa siinayaa wuxuu oga baahnaa isimka meesha yaal hadduu faacil oga baahnaa damiir faacila hadduu mafcuul oga baahnaa haduu jaarimjir uga baahnaa wakaa wa in camalta haddaad shaqo siiso athaaniya kan labaad haddaad shaqo siiso haye fa in ixtaaja hadduu u baahdo alawalu awalu kan hore ilaa marfuucin uu u baahdo admartahu damiir baa u samaynaysaa fa qulta waxaa dhahaysaa qaamaa waqacda akhawaak hadda akhawaak ayaa qaatay horta bacdaqaama maxaa la sii qaama muxuu uga baahnaa akhawaaka faacil soomaan soo marfuuc maaha damiir marfuuc u baahnaa soomaa damiir marfuuca baa la siinayaa qaama baa la dhahayaa kaas wain ixtaaja hadduu u baahdo ilaa mansuubin aw makfuudin u baahdana xadaftahu waxba siin maysa waa ka joojinaysa isimkii meesha yaalay hadduu ama mafcuul uga baahdo ama majhul uga baahdo waaye faqultu waxaan haysaa darabtu wa darabanii akhawaak hadda darabanii baa faacil u qaata akhawaaka soomaaan darabtu akhawaaka muxuu qaadan lahayd mafcuul maxaa la dhihi lahaa haddii la siinayo dhehdee maya dee akhawaaka akhawaaka waxaa la siiyey waxaa la siiyey ii sheeg waar soo saara darabanii baa la siiyey darabtu mafcuul oga dhiga akhawaaka darabtuhumaa darabtuhumaa baa la dhihi lahaa soo maan waxaa la yidhi maya yaan sidaa la samayn o ficilku faacil ma haystaa haa bees baahna mafcuulin looga dhigo kow soo markaa ma ku dhicin aw makhfuudinna xadeefta waa tuuraysaa faqulta darabtu waa darabanii ahawaaka ay waa marartu wa mara bi akhawaaka hadda mara bi baa faacil u qaadatay soomaan marartu ficliya faacil baa ha akhawaaka maxay u qaadan lahayd jaan mujir ba ku darsan lahayd maxaan dhihi lahaa marartu qolaa qaadatay negada akhnagu daba wadaan akhwaaka yaa qaatay mara bi mar akhawaaka oo damiira lagaa bihimaa waxa layahaa dhihin marka soo uruuri haddii ficilka labaad shaqadii uu qaato kan hore waa fiirinaysaa muxuu u baahan yahay mafaacil buu u baahda damiir marfuuca miyuu u baahday haa sii damiirka marfuuca ma damiir wuxuu u baahday mansuuba mafcuul u noqda ama jaarmajruur buu u baahday hasiin marka ma ku dhacay l maxaa u kala duday waatan waxaa loo kala duway walaa taqul ha dhihin darabtuhumaa wa darabanii akhawaaka ha dhihin oo maxaa u keentay damiir ah dee fii maxalli nasba ah wa marartu bihimaana ha dhihin maxaa u keentay fii maxalli jar damiir ah maxaa dhacay lianna cawda damiiri maxaa yeelay damiir inuu u laabto calaa maa mid ta'akhara dib maray lafdan lafdi ahaan iyo wa rutbatan daraja ahaan inama qtufira arrinkaa waxaa loogu dhaafayay fil marfuuci hadduu faacil yahay damiirku taas ayaa loogu dhaafayay maxaa yeelay liannahu hayru saalixin lisuquud damiirka faacilkaahi lama tuuri karo walaa laakiinse loo dhaafi mayo hadduu mansuub yahay kadaalika almansuub walmajruur walaa kadaalika sidaasoo kalena ma aha dheh almansuub walmajruur xaggaa soo fiiriya walaalayaalow markaan dhahday daara qaamaa waqacada akhawaaka horta akhawaaka yaa qaatay qacada qaama maxaa siisa faacil damiira soo maa halkaas aliftaasi aliftaasiya u laabanaysaa akhawaaka akhawaaka xagga lafdiga ma ka dambaysaa haa xagga darajadana ma ka dambaysaa haa way ka dambaysaa maxaa yaha akhawaaka yay faacil u tahay qacada qacada iyo qaamayaa soo horeeya warka waa ku dhacay soo maan marka labadiiba soo kama dambayso xaggii lafdigana aliftaa soo horayso cidda u laaban lahaydoo akhawaaka way dambaysaa xagga darajadana aliftu waxay faacil u tahay qaacida oo ka horaysa hee qaamo oo ka horaysa qaacda marka xaggii darajadana way ka soo horaysaa xaggii rutba xaggii lafdigana damiirkii baa labada jeerba horeeyo kii u laabanaya dambeeyo soo maahan marka arinkaas laa yajuus sooma ahayn maaha laa horta tusaalihii aan shalay soo dhignay fiiri qaama qaama waqacdaa akhawaaka suusalayn baan soo dhigin qaama wuu istaagay tan hore si akhawaaka bahalkaa inaga xira qaama wuu istaagay soo maahan yaa siinay akhawaaka yaa hore tii horaa siinay soo maahan qacda maxaa u keennay damiirkaas faacil maahadee alifta qacda ku jirdhayaa u laabanaysaa akhawaaka akhawaaka alifta way ka dambaysaa lafdi ahaan soomaan laakiinse daraja ahaan ma ka dambaysaa qaacad ayay faacil u tahay horta qora waxaa qortaan qaama waqacadaa akhawaaka oo shala soo dhigana qor qaama waqacadaa akhawaaka haye horta akhawaaka ayaa qaatay marka yacquub haye akhawaaka yaan siina qaamaanu siina qaacida marxaan u keennay damiir baaraka allaahu fiikum damiirka qaacida ku jira ayna yacuud akhawaaku laabanaya soomaahan akhawaaka hadduu u laabanayo laba xaalood baa fiirinaynaa damiirkan acdaahi calaa muta'akhirin buu u laabta soomaha ka dambeeya lafdan waa rutbatan miyuu ga dambeeyaa mise lafdan keliya waan kala guraynaa haye horta lafdan nooga dambeeyaa yaa haa rutbatan darajo ahaan ma ugu dambeeyaa maya baan leenna sabab akhawaakaya u tahay qaama qaama iyo qacdan ayaa horeeya marka xaggaa horta xaggaa maxaa ka fahamtay rutbatan rutbatan hee akhawaaka horaysa wa in kaanad hee lafdana ugu dambaysa horta warkan ku dhacay taas sidaasaa loogu ogolaaday qacadaa in loogu dhawaaqo warkaabaa ku dhacay soomaa haye tanna qora qaamaa waqacada akhawaaka waa tan haddaan hayno qaamaa waqacada akhawaaka hadda akhawaaka yaan siinay qacada oo dambe soo maahan qaamana maxaa u keennay hadda markaa acmalna haani sax camalnasaani marka meeshtana qaamada hore saddex xaalood midkood weyade inaad damiir faacila u baahan tahay inaad damiir mafcuula u baahan tahay iyo inay jaar majruur damiir ahee haddii damiir mafcuula u baahan tahay ama damiir jamir u baahan tahay waxaan leenahay or naga qabto ninka waxaan leenahay nagada jooj kee maray yah qaama haa qaama saddex xal u baan soo maahan waxaan idha hadday marfuuc u baahan taha damiir marfuuca oo faacil noqda siiya ha ka labalabayne hadday mawsuum u baahan tahayna yaan la siin ayib hadda marka maxay u baahatay alif sofaacila soo maahan waa siina qaamaa baan alifta markaan soo nimaano haada alif oo damiirka ah ayna yacuud calaa akhawaaka akhawaaka lafdan wa rudbatan ma uga dambaysa hamsa ugama dambayso hayaa lafdan horta fiiriya akhawaaka soo uguma dambayso warka rutbatanna ma uga dambaysaa io caddee lianna akhawaaka yee faacilu tahay qaacada qaacaddana way ka dambaysaae eh. marka xagga maxaa kuu soo baxay aliftani hee damiirka aliftaahi caada calaa muta'akhirin lafdan wa rutbatan soo maah arrinkaasna miyuu bannaanaa tii hore marka lafdan rutbatan miya ma ahayn warkaasaga loo soco marka tan maadaama lafdan wa rutbatan noqotay lam yejus ma bannaanayn aslan ok hadda maxaa u ogolaatay laba xaalaa isqabsataan leenna waxaa isqabsatay qaacado oo faacil u baahday warkama ku dhacay iyo qaacido jabtay oo ahee laa yajuus noo taagan marka waxaa xoojinnay in faacilkii la keeno li'annahu lcumda warkama ku dhacay maadaama damiirka hadda laisku haystaahi uu faacil noqday dee jumlo faacil la-aan noqota ma jidhaa marka waxaa la qaacidada aan jebinna haddaan rabnee laabudda in la keeno damiirkii faacilka ah oo shii qaacidadii baa jabtaye qaacidadii hadda waxaa ishardiyey mas'alo ka xoog weyn oo ah hee shay cumdaa cumdaha ma la tuuraa may lama tuuro marka meesha maxaa isqabsaday faacil damiir cumdo noqday iyo qaacido jabtay marka yaa la xoog badiye damiirkii baa la xoog badiye la keena warka ma ku dhacay marka damiirka inuu meesha yimaado maxaa u sababay maxaa u sababay haddii qaacida loo fiiry damirka waa la tuuraya maxaa kugu dhacay haddii qaacida loo eego damiirka hee hee maxaa haddaba qaacidii intaa eegnay haddana damiirkii waa keennay maxaa u sababay waa cumdah dheh maxaa dhahaysaa waa cumda waa faacil inuu faacil yahay oo awoodda uu haysta ayaa sababtay in hee qaacidadii dartii loo jebiyey warkaa kudhacay soomaan ayib maxaa keenay marka damiirku hadduu mansuub yahay majruur yahay in la tuuro haye xaggaa idinka ka tusaale qaadaya haye maxay u ogolaan wayna damiirkii mansuubka majruurka in la keeno kii hore waxaan leenahay inuu cumdo noqdaa u ogolaatay ka furfurtay kii hore maxaa u ogolaatay inuu cumdo yahay baa ka furfurtay hee qaacidadii kan marka mafcuulka noqday mafcuul macumda mumda wax ka furfuraya ma hayno sidaa daraaddi marka waa in la tuuraa oo qaacidaedu xoog badataa warkaa ma ku dhaca horta intaa inuu ku dhuhuu rabaa wuxuu ku yidhi walaa taqul darabtuhu ma idan humaad waxaga u laabanaysaa calaa muta'ahirin lafdan wa rudfatan soo anigaana ma bannaana maxaa alafta ku banneeye cumdo weeye kana cumdo ma wa marartu bihim hadhihin la'anna cawda damiiri calaa muta'ahir lafda wa rudba inama iktufira waxaa loo dhaafay yaa oo looga indhalaabay oo lagu socodsiiyey fil marfuuci kii faacilka noqonayay liannahu hayru saalixin lisuquud maxaa ma dhici karaa asagu warkaa waa ku dhacay soo maa waaya walaa kadalik sidaasoo kalena ma ahan almansuub walmajruur de hayru saalixi suquud miya ayagu may waa saalix waa la tuuri karaya warkaa ma ku dhacay waaya baaraka allahu fiikum intaa inaad fahamteen baa umalaynaya xaqiiqatu tanaasuc fii shicr ibnulqays ibnulqays gabaygiisaan inuu tanaasuc ku jiraya in kale hala kala gura baa layidhi bal fiiriya halkaa walaysa min atanaasuci tanaasuc ka mid ma ahan qowl ibnulqays walow annamaa ascaa liadnaa maciishatiin kafaanii walam atlub qaliilun min almaali wainamaa ascaa limajdin mu'ahaliin waqad yudriku lmajdaal mu'ahala amhaali wuxuu yidhi walow annamaa ascaa haddaan u socdo yaa haddaan u socon lahaa liadnaa maciishatin maciishateeda teedaya haddaan aadi lahaa kafaani waxaa igu filnaan lahayd qaliilun min almaal warkama ku dhacay kafaani maxay igu filnaan lahayd qaliilun min almaali horta waxaan ku macnaynaa wejiga loo moodayo tanaasuc aan ku macnayno kan saxan aan dib dhiganno walow annamaa ascaa haddaa u socon lahaa liannaa maciishatin maciishatan ugu yar haddaan juhdigayga ku bixin lahaa oo aan dooyin lahaa kafaanii waxaa igu filnaan lahayd walam adlu mana aanan dalbayn qaliilun min almaali mana aanan dalbayn halkaas fiiri kafaanii waxaa igu filnaan lahayd qaliilun ma qaadan kartaa walam adlu ma aanan dalbayn qaliilan sumafciilun ma noqon karto haa waxaa layii qola ismoosiyo waxay yidhahan tanaasuc baa ku jira meeshan oo qaliil baa la isku haysta kafaani waxay igu filnaan lahayd qaliilo min almaal baa igu filnaan lahayd qolaa tidhi haye walam adluna way qaadan kartaa maxaa la dhihi karaa walam adlu mana aan dalbayn hee qaliilan baa la dhihila waxaa layidhi halkan mas'aladu sidaas ma aha mas'aladan micnaha saxaha ay qaadanayso waa kan walow annamaa asca haddaan u harjadi lahaa wey u dadaali lahaa liadnaa maciishatin maciishadiiyo nololteeda yar raqiiska haddaan u dadaali lahaa kafaanii waxaa igu filnaan lahayd qaliilun min almaali xoolo yar bay ugu filnaan lahaa oo walam adlum ma aanan raadiyeen almulka boqortooyo ma aanan raadiyeen wey warkaamaa ku dhacay haddaan nolol hoosana maxay igu filaan lahaa maxaa igu filaan lahaa cabdul xoogayar mulki mulkiya boqornimana ah, howlahaas hee maba aadeenba walaakinamaa ascaa gabayga midiin qorayan dambe walaakinamaa ascaa waxaanse u socdaa limajdin mu'ahal sharaf sare waqad yudriku lmajda almu'ahal amhaali waxaana sharfaha iyo meelaha maqaamka sare gaara amhaala anoo gale hadda marka soo fiiri lowdaasi adduunka kharibtay wuxuu yidhi walow annamaa asca hadalka shiikhaan ku macnaynaynaa fiili wadaalika arrinkaasi macnaha qaliiluntaasi inaysan tanaasuc ku shirin ku jirin waxaa kuu caddaynaya lianna sharda haada albaab baabkan shardigiisa wuxuu yahay an yakuuna alcaamilaani labada caamil baabkee la sheegaya baabka tanaasucu shardigiisu muxuu yahay an yakuuna alcaamilaani labada caamil inay noqdaan mutawajihayni kuwa u jeeda isku haysta dheh ilaa ilaa shayin waaxidin hal shay kamaa qadamnaasaausoo horta shardigaa ma hayseen kafaanii walam adlu hadda aan ku jeedina marka qaliil walow wajiha haddii lagu jeediyo hunaa halkan beedkan kafaaniya wa adlub haddii lagu jeediyo ilaa qaliilin haddii lagu jeediyo fasada almacnaa macnuhu waaba fasahaadayaaba oo maxaa macnihi fasahaadinaya lianna lowlowdu tadullu waxay ku tusinaysaa cala mtinaaci shayi shay in la diiday liimtinaaci hayrihi shay kale inuu meesha ka baxay darteed waaya fa idaa kaana hadduu yahay maa bacdahaa qaacidadan qabso waa tana ugu muhiimsane fa idaa kaana hadduu yahay maa bacdahaa waxaa ka dambeeya low muhbatan hadduu positive yahay yacni shay caadiya hadduu yahay oo aan diidma lahayn kaana wuxuu noqonayaa si otomaatika manfiyan diid muu noqonaya low markaa aragti waxaa ka dambeeya waa fiirinaysaa hadduu hadal caadiya yahay lidkiis buu noqonayaa warkabaa ku dhacay soo maahan yaah tusaale low jaa'anii hadduu ii imaan lahaa akramtuhu waan karaameen lahaa hadalka jaa'anii akramtuhu hadal caadiya maah low jaa'anii hadduu i imaan lahaa akramtuhu waan karaameen lahaa macnuhu maxaa weeye lidkiis keen hadal caadiya meshuu kuyala soo maahan haye keen dee ima imaan macnuhu lidku maxaa weeye lam yeji ma ii imaan wey macnuhu macnahaasay keenaysaa meesha hebel hadduu ii imaan lahaa waa karaamayn lahaa maxaa ku jirtaa iima imaan waa ku jirada yani marka ku dhacay soo maa marka low haddaa aragtid hadal caadi hadduu ka dambeeyo lid bay ka dhigaysaa koow wa kaana manfiyan hadduu diidma ahaana kaana muhbatan maxay u bedelaysaa hadal caadiyo waxay u bedelaysaa togan tusaale low lam yusi hadduusan xumaan samayn lam ucaaqibuhu ma aanan ciqaabayn macnuu maxaa weeye bimacnaa asaa wey macnuhu xumaan buu ninku sameeyey hadal caadiya ka soo ma jeedid marka wacalaa haada sidaa markaa baashoo u dhignay fa qowluhu aan ku fiirino marka fa qowluhu ahayd annamaa ascaa liannaa maciishatin yaa manfiyin diidm bay noqota noqonaysaa walow annamaa ascaa haddaan u socon lahaa liannaa maciishadaan u socon lahaa umaba socdee macnaha ka soca muxuu yahay lidkan muxuu noqonayaa waxaan u muxuu yahay anugu adnaa maciisha ah lidka waxa weeye ay lam asca laa ascaa liadnaa maciishatin soo maahan haye habeen marka ay ascaa liaclaa maciishan u socdaa way soo maahan lidku eg maa uma socdo iisheeg walow annama madaas waa zaaid yan negda yaah diidma ma aha warkabaa ku dhacay soo maa warka ku dhaca horta ay an madaas waa tii e, kaafiyada ahayd weeye kaafiyasaan oo annada shaqada ka joojinaysay weeye haa baaraka fiikum marka waxba ayadu diidma maaha waa kaafiyo weeye kaafiyo marka walow annamaa ascaa haddaan u socon lahaa li'ana maciishatin umaba socdee ay ascaa liaclaa maciisha u socdaa wey soo maahan ayib marka xagga maxaa nooga soo baxay anna mraalqaysi yascaa hayeh liaclaa maciishatin soo maahan warkaasaa u hay haye maxaa manfi ooga dhigtay maxaad yani hadalka meesha lidkiis u keentay likownihi inuu ahaa yaa fii nafsihi muhbatan inuu ahaa darteed warkabaa ku dhacay soo waqad dakhala calayhi uuna galay xarfumtinaacuu galay oo low ah wa kullu shayin shay kasta oo imtanaca licillatin haa cillad u diidmo u noqda yacni shay kastaoo cillo diidmo u noqda habata naqiiduhu lidkiis baa sugma maxaa sugmaya lidkii wa naqiidu sacyi in loo socdo li'annaa maciishatin loo socdan liidkeedu waxaa weeye haye cadamu sacyi inaan loo socon heede li'annaa maci inaan loo socon baliid waa soo maahan soo uruuri marka lowdani waxay faa'iidaysay warka ah annamaa ascaa li'annaa maciisha in macnaheedu yahay ay laa ascaa liadnaa maciishatin bal ascaa liaclaa soo maahan warkaasuu sidaas ahaa wa qowluhu warkanna walam calub ayadana maxaa wey hadda soo diidma maahan ayadoo walam calub ah baa loo soo gashay maxay isu bedelaysaa walam calub ma dalbayo haye lidkeed keen ay adlubu baa soo baxay soo maahan yaa ka dhiga adlubu low baa ka dhigtay baaraka allaahu fiikum haye adlubuna maxaa ku macnaynaysaa yaa macnahay qaat waxaa weeye in wax la doonayo adlubu ah ayib muhbit weeyaan likownihi manfiyan bilam waqad dakhala calayhi xarfuntinacso ma jedid ayadoo sidaasoo marka lam adlub macnihii adlubu wadata yaa haddii ma garanaysaa wajiha loo jiheeyo ilaa qaliilan haddii lagu xidha markaa wajaba waxaa waajibaya fiihi dhexdiisa ihbaatu talabi alqaliili in ninku raba hee wax yar inuu rabo wa huwa arrinkaasi inuu wax yar doonayaana caynu maa shay naftiis weeye nafaahu uu diida awal marka horuu diidayay xagga maxaan soo baxday haddaan qaliila aan siina adlub baan siina walow annamaa ascaa haddaan u socon lahaa liannaa maciisan u socon lahaa umaba socdee yaa yaa oo walam adlub maxaan ku macnaynaynaa aan dalbo yaa qaliilun aan dalbo markaa maxaa isku xirmay ay laa ascaa liadnaa maciishatin maciisho tanliidata uma socdo hadana hee walam adlum hadal caadiya ka dhig oo wa adlubu waxaanan dalbayaa hee <laughs> qaliilan baad misleedaha maciishada hoosena uma socdo wax yarna waan dalbayaa hormaxamed meelaa socotaa ma isqaadata warka soo baxay muxuu yahay waxaa soo baxay laa ascaa liadnaa maciishatin wa adlubu qaliilan min almaal isyelsiida adugu marka maisqaadata maxaa soo baxay baan ku yidhi laa ascaa uma socdo liannaa maciisha inaan laa ascaa dhaho maxaa sababay low baa gashayo diin bay noqotay soo maahan walama adlubna inaan adlub dhaho maxaa sababay low baa gashayo lamtii la booday soo maahan marka maxaa soo baxay laa ascaa uma socdo liannaa maciishati nololteeda hooseysa hee uma socdo oo hee wa adlubu waxaan doonayaa qaliilan min almaal xoogaa yarna waan doonayaa warkii ninku ibnuqays wuxuu diidayay soo waxani xagga marka waxaan soo baxay haddaan tanaasuc ka dhigno macnahaas ayaa soo baxaya meeshana macnahaas hee lagama rabay lidkeed baa lohi sidaa daraaddeed laysa hunaaka maa yusamaa tanaasuc tanaasuc waxa la meeshan hee kuma jiro kuma jiro okay maxaa samaynaysaa intaan dhamaya marka wa huwa caynu maa nafahu waidaa baطala daalika warku hadduu burayna tacayana waxaa waajib noqotay marka an yakuuna inuu noqdo mafcuulu adlubu adlubu mafcuulkeeda inaan ka dhigno maxduufan mid maqan oo taqdiiruhu ahee walam atlub mulka inaan u keenno horta ayada aamaarayna soma jeedid walam adlub manad almulka haye wa muqtadaa daalika arrinkaana maxaa sababaya annahu isagu inaa mudulka keento maxaa sababayaan hayha keento mudulkii waxaan ka keenay buu yidhi annahu isagu aalibun waa mid doonaya lilmulki boqortooyo doonaya wa huwa almuraad wey ujeedka meesha laga rabaan waaya maxaa noo soo marka walow annamaa haddaan anigu ascaan u socon lahay lianna maciishatin kafaani waxay u filnaan lahayd hee qaliilun qaliil marka maxay noqoto faacilun lii kafaa soo maaha noqotay kafaanii waxaa ugu filnaan lahayd qaliilun min almaali xoogaa yarbaa igu filnaan lahayd walaakinamaawalam adlu mana aanan dalbayn almulka ma aanan dalbayn saasay noqonaysaa warku warkaa ma ku dhacay su'aal baa soo booday fa in qiila haddii la yidhaaho innamaa lazima fasaadu jaclihim baabi tanaasuc innamaa lazima waxa keenay fasaadu jaclihi min baabi tanaasuc in baabu tanaasuc laga dhigo waxa keenay waa licadfika inaa ku cadaftay lam adlub calaa kafaan inaad ku cadaftay shiikh dhegayso walam sawow kuma jirto alwaawa hee qaama waqacda wa suma jeedid taasaa keenaysa inay wadaagaan de wax dambe warkaa waa ku dhacay soomaan halkana wuxuu ku yidhi shiikhi dhegayso qiil baa u hayaay sababta keentay walam adlub inaad fasaad yaade xarfu cadaf baa meeshii yaal haddaan cadafcadafkii maareeya ka waran oo xadafcadaf uusan noqon wuxu wax kale aan ka dhigo waatan walow qadartuhu ka waran haddaa uga qadaro wowgu inuu yahay mustanifan xarfu istinaaf haduuya xarfustinaf maxaa laga wadaa yani xaraf waxa ka horeeya ahee iyo waxa ka dambeeya isku lahayn hadaasaa ka dhiga ka waran kaana wuxuu noqonayaa nafyan maxdan nafyi caadiyu noqdo walamcadlu war cusub buu noqonayaa haye hayru daakhilin aan soo gelaynin taxta xukmi low xukunkii low aan soo gelayn inaan waxa lamcadlub u diiday maxaa waaye muhbata ka dhigay low baa ka dhigtay xukunkii low baana ka saarnay sa haddaan dhaho ka waran haye kitaabka kasoo jeeso xukunka maxaa dhahaysaa bixi jawaab kasoo jeeso kitaab adaa lagaa rabaa inaad bushiso masalada masaladaa bushi haye wuxuu ku yidhi anuu tanaasul ka dhigan karaa waawa xarfisnaafi iga dhig jumlo cusubna warku hay noqdo jawaabta hadalkaas horay buu kuusoo tilmaama wadaalika hadalka horaybuhaye waxaa la diidayaa walam adlu in la hoosgeeyo low haddii low la hoosgeeyo adluu bay noqonaysaa marka wuxuu wowdaas xarfu istinaafin lam xarfu nafyin wa jasmin hadal caadiya ah iga dhig kadibna qaliiluntaas iyo kafaani lam adluhaasu qabsadaan haye yani kafaani iyo lam adlub qaliilhaasu qabsadaan markaa tanaasuc caadiya ah ha soo baxo haye halka ma fahamta horta suaasha yaa wuxuu ku yidhi qaama waqacada akhawaaka soo ma qaama waqacda akhwaak akhwaaka in laisku qabsado maxaa keenay labadan ficil baa xiriirade maxaa xidhiiriyey soomaan haddaanoo qaama waqacda akhwaak hadal caadiya ka dhigo akhwaakta qaamaqacda qaadanaysaa qaama akhawaakan waxa ku khasbanahay qaamana waxa ku khasbanana alifu keeno waa kala jumlao jumloo kala duwan ben oo bannaanka la jooga soo maa xaggan wuxuu ku yidhi shii sababta keenta lama adlub ina xaggan waxaa looga caray fasaadulmacnaa baa dhacay soo maaha fasaadulmacnaa maxaa looga saari karaa buu ku yidhi fasaadulmacnaa maxaa looga saari karaa yaa yaa lam adlub qaadato qaliil maxay ahayd horta low maaha maxaa diiday fasahaadulmacna macnihii baa fasahaad noqonayso lama dhihin inuu macnuhu fasahaadana maxaa sababay saamayn low baa lama adlub gashay soo maahan soo maaha haddaysan low meelaha joogin lama adlub iyo kafaaniya qaliil bay qaadan lahaayeen marka maxaa meesha kharibay fasahaadulmacna oo low ka yimi hadalka meesha yar wuxuu ku yidhi meeshan fasaadun macnihoba ka saaraynaaba se oga saaraynaa low si fasaadulmacna meesha looga saaro waa in laga madax banaanaada low soo maahan see low looga madax bannaananaya wowda xarfa cadifka ahee inaan xarfa cadaf laga dhigina laga dhigo xarfuistinaaf xarfustinaaf muxuu qabanayaa marka shaqadu qan waxay tahay warkii hore buu wuxuu ka jarayaa warkii dambe saa marka la kala jaro wuxuu yidhi waxaan ka badbaadnay maamulkii low ayna maamulaysay waan ka badbaadnay haddaan maamulkii looga badbaadnayna lama adlu macnaheedii ma doonaya buu noqonayaa oo markaa waan doonayaa meeshu way ka baxaysaa marka lama adlu ma doonaya hadday noqotona qaliilan way qaadan kartaa oo maxaa dhahaysaa wala adlu dooni mayo qaliilan ma dooni mayo noqon kartaa saa haddaan shid u habaysanno oo qaliil iyo markaa ka qaliil ay isu qabsadaan kafaaniya low maxaa ku diida jawaabta kaansiida yaa yaa macnihii waa sax walam adlub mana doonayo walam adlub dooni mayo qaliilan minal ma doonayo warku waa saxan yahay markii loo bandhigo dhinacii hore sooma saxna haye haddaba sax meel yar eeg walow annamaa ascaa maxaa lagu habeeyey ay laa ascaa soo lama dhigin laa ascaa liannaa maciishatin walam adlub miyaysan islahayn way isleeyihin soomaan macnihii wuu saxnay bay dheheen ba ka maqlaya jawaabta jawaabtu waxaa weeye jawaabtu waa taa walow annamaa sara ka hooseeya akhriya wadaalika arrinkaasi haye lianna sharda haada albaabi haye an yakuuna alcaamilaani mutawajihayni ilaa shayin waaxidin kamaa qadamnaa mar haddii xarfusnaaf la keenay macnaheedu waxaa weeye hee xiriirkii meeshan wax la wadaagi lahaa hee meesha waaba ka baxayba waa tanfiili qultu waxaan gabdhaha qaar baa sheekha allah siiya inamaa yajuusu tanaasuc horta tanaasucudugidamleedanasuma waxaa waxa istinaafiya howlaha u keensanaysa tanaasuc inaa keento maa inamaa yajuusu tanaasuc tanaasucu wuxuu ku banaan yahay bishart an yakuuna bayna alcaamilayn irtibaad labada caamiloo meesha yaal horta inay xidhiir ka dhexeeyo o xidhiir ka dhexeen lama darfa cadafde wa taqdiiru listinaai istinaaf in meesha la keeno oo calafnimadii laga saaraana yuziilu lirtibaad xiriirkii ka dhexeeyo calafnimadaaba meehee meesha ka saaraysaa hadii irtibaadkii meesha laga saarana hee uziilad tanaasucu tanaasuc meeshu ka baxay raba ku dhacay soomaan baaraka allahu fiikum almafcuulu anwaacuhu mafcuulkaiyo noocyadiisa baawl almafcuulu mansuubun wey mafcuul noocu doonahada waa mansuub qadmadaa waxaa soo hormartay ana alfaacila marfuucun abad inuu yahay waclam waxaa ogaataa alaana hadda an almafcuula mansuubun abada inuu yahay wa sababihi daalika waxaa keenaysa an alfaacila laa yakuunu ma noqdo ilaa waaxidan mooyaane wa rafcuna haqiilan way culus tahay walmafcuuluna yakuunu wuxuu noqdaa waaxidan yo fa akhar wa nasbuna khafiifun weeye fajacaluu thaqiila lilqaliili bay siiyeen walkhafiifana lilkathiiri bay siiyeen qasdan litacaadul ayagoo u jeeda hee sinaan intaa miyaa ku cafwan maadaama faacilku dikruhu qaliil uu yahay faacilka intee faacil ficil qaataa maadaama faacilkawuu yar yahay dee dikruhu qaliil in la sheego faacil jumla dhan baa maxay qaadanaysaa hal faacil maadaama faacilku uu yar yahay waxaan siinaa xaraka culus oo ah oo ah godaal maadaama mafcuulkuna dikruhu kaiir uu yahay jumladu intee mafcuul qaadan kartaa yaa ficladaa kala duwan soo maahan acطaa muxamedun almiskiina iyaaban almiskiiniyasl mafcuul maa maadaama mafcuuladuna ay badan karaan yaa caqli ahaan waxay keenaysaa buu yidhi wax fudud in la saaro marhabaa ku dhacay soo maahan markaa kii sheegsheegidiisu yareedna wax culus baa la siiyey sidii hal mar markii loo sheega culeysmuuse usoo alaaban kiishay sheegadiisu badnaydna wax fudud baa la saaray si aysan u cuslaan warka waa ku dhacay soomaa anwaacu lmafcuulaat wahuwa hamsatun wey haadaa huwa saxiix mafcuuladuna shan yihiin baa saxiixa buy wahiya almafcuulu bihi ka darabtu zaydan waalmafcuulu mudlaq wey wahuwa almasder weyaano ka darabtu darban waalmafcuulu fiihi weeye ka sumtu ywma alkhamiis wajalastu amaamaka wlmafcuulu lahu ka qumtu ijraa'an licamrin wlmafcuulu macahu ka sirtu waniila shantaasa asala wa naqasa azujaajiyu wuxuu dhimay minhaa mafaaciish wuxuu ka dhimay almafcuula macahu ma jira buu yidhi kaas fa jacalahu wuxuu ka dhigay mafcuulan bihi buu ka dhigay wa qudira wuxuunu qariye wuxuuna u qadaray ficil buu u qadaray markaa dhexdeed sirtu waniila markaad ahdo wuxuu leeyahay haadaa laysa mafcuul macahu lama dhaho aslan maxaa wey marka waa mafcuul bihi nilu mafcuul bihi way dhahaysaa oo marka mafcuul bihi ficil buu rabaa yaa ahi mushkila maleyay sirtu waan socday waniila ay wajaawastu waana dhaafay dheh wajaawastu niila niilna waa dhaafay dheh markaaniil muxuu noqda mafcuulun lificil madiir wajaawastu soo maa haa saasuu asagu yidhah laakiin waa laga xoog badan yahi wanaqasa alkuufiyuuna kuufiyintuna waxay dhimeen ayaguna almafcuula lahu asna ma jira bay yidhahdeen mafcuul lahu waxa la yidhahdo hee ma jiro fajacaluhu waxay ku dareen min baabi mafcuul mulaq bay ku dareen annaga hanoo kala gurnin bay dhe mafcuul mulaq mafcuullahu hee maadaama looba masdar yihiin hee ho hal xabo maxay dhaheen qacadtu juluusan kii ahaa kaaseel kala mid dhigeen haye wazaada saraafiy wuxuu ku daray saadisa mid lixaad asagoo ku daray wa almafcuulu minhu buu yidhi asagu shantii buu ogolyaha muxuusan ku daray mafcuulu minhu baa jira buu yidhi mafcuulu minhu mid la yidhaahdo haye tusaale buu yidhi tusaale adna keen wuxuu wakhtaara muusaa muuse wuu doortay qawmahu ay min qawmihi buu ka doortay wey saas dhahaysaa buuyii sabciina rajulan buu ka doortay li'anna almacnaa min qowmihi waya buu niman yahow inaga daaya hawsha haa warkaa ma ku dhacay marka min qowmihidaasi marka eh, maxaa weeyaba <coughs> mafcuulun waxaaraysaa buu yidhi waa mansuubun binasci lkhaafid kii la dhihi jiray weeye buu yidhi wa aljawhariyu wuxuu asna magacaabay wuxuu ku magacaabay almustathnaa wuxuu ku magacaabay mafcuulan duunahu mafcuula duuna buu ku magacaabay asna mafcuula duuna mafcuula duuna oo tusaaluu siiyey markuu yidhi qaama rijaalu baa kacay ilaa zaydan macnuhu maxaa weeye yaa qaamuu duuna zaydin wey macnuhu duuna zayd markii laga reebo marka mafcuulu duuna wey asna buu yidhi saa la soco asna warka abaa ku dhacay soomaa waalmafcuulu bihi wahuwa maa waqaca calayhi ficlulfaacil weeyaan ka darabtu zaydan haada alxaddu tacriifkan qayxidani liibni alxaajib raximahu llaahu baa iskale waqad ushkila biqowlika waqad istushkila soomaa waqad istushkila mugdi baa la geliyo weeye biqowlika ah maa darabtu zaydan qaacidaba la fiiri maa waqaca waa wixii ay dhacaan calayhi korkiisa ficlul faacili faacilka ficilkiisu hee kay ku dul dhacaan weeye buu ku yidhi xaggaa muxuu shardiye in ficil la sameeyo mafcuulkana ficilku hee ku duldhaco waxaa la yidhi xaajib shardigan tusaalahan na waafaji maa darabtu zaydan zayd ma garaacin meesha garaacida ma taalbe adna maxaa tidhi mafcuulka waa inuu ficil hee waa inuu ficilhee ku duldhaca xaggana wax garaacyadu sida ku dhacda haba yaraatee ma jidho walaa tadrib zaydna ha tumin maba la tumine maxaa mafcuul zayd u dhahaysa horta ma fahamtee meesha isdiidaysa waatan wa ajaaba wuxuu ku jawaabay biana almuraada niman yahuudiya somaalisu khaldeen buuyi ujeedka markaan ku leeyahay waqaa caleyh ficlu facil ujeedkaygu waxaa weeye bilwuquuci dhicidda waxaan ka wadaa innamaa huwa isagu tacalluquhu hadaas tacalluqulmafcuuli dheh inamaa huwa in kale maaha huwa isagu tacalluquhu waa tacalluqu lmafcuuli mafcuulku inuu ku tacalluqo bimaa shay laa yucqalu aysan suuragal ahayn ilaa bihi ilaa bilmafcuuli marka tacalluquhu mafcuul saarraga laa yucqalna alficlu ku dul qoro ilaa bihina ilaa bilmafcuuli dheh aan kuu micnaya markaa wuquucan sheegaya wax kale ma wuquucu ma in wixii qofka lagu dhufto wuquucan sheegaya waxa weeye tacalluquhu tacalluqu lmafcuul mafcuulkaa wuxuu ku xidhan yahay bimaa shay buu mafcuulka ku xidhan yahay laa yucqalu aysan suuragal ahayn in la fahmo ilaa bihi mafcuulka in la sheego mooyaane yacni mafcuulkani meesha wuxuu u yaalaa keliya inaa ku fahamtid shay aan mafcuul ka maarmin baa meesha yaala oo ah ficil ah tusaale alaa tara miyaadan arkayn ana zidan zida ninka la yihahdo filmithaalayni mutacalliqun bidarbin bidaraba inuu ku tacalluqso ma jeedid haye wa ana darabana yatawaqafu fahmuhu garaacidii in la fahmo waxay ku xiran tahay calayhi calaa zayd ba ku xihan tahay markaan dhawday daraba darabtu waan garaacay haye hayde ade fahamkii garaacidda xagee ku dhammaystirmayaa zayd meesha marka wuxuu ku leeyahay garaacidu in ficilku meesha ka dhaca ma ahane ficilkan meesha yaalbaa mar kasta wuxuu u baahan yahay in mafcuul loo keeno yaa si macnihiisa uu u dhammaystirmo warkaa ma ku dhaca horta halkaasuu ka daliishanaya waaya su baa keenaysaa marka oo ficilada qaarba mafcuul qaadanay tasahalma qaama waa tan ayaduna aw amase calaa maa shay buu u baahan yahay ficilku qaama joogsada maqaamahu maqaamalmafcuuli oo mina mutacalliqaati ah dee jaa'ir majruuriyo daraf ah war hama ku dhaca horta markaan dho dahaba wuu tegey muxamadun baa tegey sax jumlaha dhammaystirnaatay laakiinse macno ahaan jumladii waxbaa ka dhiman meel in la aadaa ka dhiman dee warkaabaa ku dhacay soo marka meel in la aado laba midkood waay inay mafcuul toosa qaadato iyo inay mafcuul aysan qaadan karin laakiinse hee wax booska mafcuulka imaan karoo jaamajurya daraf yahee ay qaadato marka ujeedka mafcuul markii la keenayo ujeedkeedu maaha inuu ficil ku duldhacee ee ficilkaa u baahanba inuu mafcuul qaata si macnuhu macnuu ujeedka uga kaaba buu ku yidhi ku dhacay soo maahan baaraka hada bilahi towfiiq sal allahu wslm cla nabiyina muxamed wcla ali saxbi ajmaciin